بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال إمام الفراس رحمه الله تعالى باب الإجماع بعد الخلاف وباب يهي الإجماع إن لا اتفاق أو كلمه بعد الخلاف خلاف مركو دعي كبعد إن لا إجماع مسألة ليس خلافي خلاف مركو دعي كبعدنا علماء إسخلافتي كبعد ayaga laftigoodii ama kuwo kale ayaa ijmaacay ila intaunbaa imaan karta culmaa iskhilaafay waxaa dhici karta ayaga laftooda dib intay wax u fiiriyaan inay iswaafaqaan waa dhici karta waa suura suurada labaad waxaa weeye ayagii cidaan ahayn inay masaladii fiirisay wadaadad hore isku khilaafeen kabacdina ay meel isku itifaaqaan taas ayaa laga hadlayaa suwar badan iyo fusuulna way yeela doontaa insha allahu tacaala arkayna wuxuu yidhi ida khtalafat saxaaba saxaabadu hadday iskhilaafaan في مسألة في المسألة مسألة هذا يسوق خلافان وي في المسألة في مسألة اللي يرى كفعل على فلان لقينا هذا في مسألة مسألة اللي يرى هي كفعل إذا اختلف إذا اختلفت الصحابة الصحابة هذا خلافان في المسألة مسألة يسوق خلافان على قولين لا قول يسوق خلافان هذا ما يشاء ابن يري إذا اختلفت الصحابة وحاول واسك مثال واسك مثال يتصال أمر لوجه جداي وحاول معها inay saxaafo kala yihiin cid walba saxaaba iskhilaafi taabiciin baa khiilskilaafi atbaacu taabiciin baa iskhilaafi ayrkood baa iskhilaafahayo fi masalati cala alkhawleyn wanqarada uu dhammaado weeye oo uu tago wanqarada uu dhammaado oo taga alcasru casrigii samdi waktigu uu tago nusa kale waxaa ku qoran calayhi wanqarada alcasru calayh shala horta meel meel waxaa wey calayhtaas ku xusuustae meel shala aan sheegay xoogaa waxbaan qaldaye markaan shala soo maraynay fasl wayuctabaru fii saxة اإجmاع اتifاq جamيع الcلماء الcصر calى الxukم fain khاalafa bacضهm lam yakun dalika إجmاعا qala almukhaalifuuna aw kasra saasuu ahaa qala qala inuu yihahdo almukhaalifuuna aw kasra saasuu hadalkaas intaas ku dhamaado kabacdi waxaa noo xigtay waqaala ibnu jariir jariir طabri wuxuu yihi ida idaa khaalafa hadduu khilaafo iجmaaca alwaaxidu wاlاثنayn hadduu khilaafo kaana iجmaaعa ijmac buu ahaanahayaa warkaas shalay waan soo marin lakin xoogaa sawaa ku dara umalaynaya sawaa ku dara umalaynaya wa ibnu jariir idaa khaalafa alwaaxidu ee ijmaaca hadduu khilaafo ijmac ummadda waxaa khilaafay waaxidu iyo wal inaynu labaa khilaaftay laba wadaad baa khilaafay kaana ijmaacan buu ahaanayaa wadaadkaasi labadana waa la tuuraya marka waxaan niri warkiisa asaga selisa lagu celiyey oo la yiri adiga laftigaaga waxaad khilaaftay ijmaaci ummadda laftigaaga waxba lagaa soo qaadi maayo oo maxaa dhacay lianna wadaaddu waxay isku itifaaqeen in haddii hal caalim ka maqan yahay ijmaaca uusan ijmac guntamayni adigana waxaa tihi waa guntamaya marka adiga laftigaag waaxidkii baad tahay ijmaacii baad khilaaftay oo lagu tuuraya waxna lagaa soo qaadi maayo an soo maray marka saxaabada hadda waa iska suuro wey wanqarada alcasru calayhi saasa ku qoran nusakha khaasatan nuskhada ninka la yihah jamaaludiin alqaasimi saaxibu maxaasin tafsiir fi qur'aan alkariim iyo kayr kutub kale oo ka fiican bale iyo ninka la yihaahdo wadaad la yihaahdo alkhatiin alxasani la yihaahdo iyo ay takriiraad ay ku leeyihiin oo daabacday maktabatu ah, nidaam alyacuubi alkhaasa fi lbaxrayn taasaan anigu inta badan ictimaada marka wayna ka fiicanta midaan midaan way ka fiicanta xaqiiqatan fawaid badanatun aysan lahayn kitaabkan iyo akhtaa usan lahayn bay taas maxaa la yirahda baa laga hufay laga hufay wanqarada alcasru calayhi waijaaza waxa u banaanaaday dawaaci badan baa jirta mid horay oon haysan jiray dhowr iyo toban sano waxay ahayd daar kutub alcilmiya muddo tobaniya san dhowr toban san mid haysan jire daar kutub cilmi ahay markii tan loo fiiriyo hadda daar ibnu kasiir waxaa weeye way ka fiicanta wax meelay ku kaga fiicanta waxaan kaloo haysan jiray mid ay tacqiijiyeen laba wadaad oo iyaduna daar ibnu kasiir ah laba sheekh baa taxqiijisay tan way ka fiican yahay way buqyaad buqyaa isaguna waa ka fiican yahay ayib waxaa jirto waa iyadama iyadun soo baxday mabacat aabacat muxuu ahaa Ah, aairun ayana soo baxday marka eh, kitaabkan de waxaan u dooranay maadaama un lahelayo mutawafir u ahaa iyo asaga waxoogaa xaashiyada saaran saasaan u dooranay lakin nusakh badan oo ka fiican baa jira lakin waa laisku celceshin haddaad laakiin dabacda inaad hal kitaab nusqo ka haysato oo dabacda inaad saas wax ku akrido haddee weli maadan gaarin mustawihii maadan dhawaanin xataa maadan dhawaanin hal kitaab oo hal nusqa maxaa la yihahdaa hal mualif waa inay lacagu kaaga baxdo qarash aad u quurto ee toban nusqo shan nusqo lix nusqo inaad ka hayso taa macnaha waxay ku faa'iideynaysaa wax badan oodan kuwa kale kahelin baa ka helaysa hadda haddaan nuska ku kala duwanaan lahayn marka aniga meel khalad ugu jira idinkaa lainka faa'iidi lahay hadda lakin mushkilana soo ujeeda marka kutubta waxay u baahanta hal nusqo waxba kaama tarmayso kaama tarayso kutuba nusakh badan in la yar urursado laga maarmaan wanqarad alcasr calayhi weeye wanqarad alcasr casrigina uu tago jaaza waxaa u banaanaaday liltaabiciin dadka taabiciinta waxaa u banaanaaday ardadii saxaabada ahaa an yatafiquu inay isku waafaqaan calaa axadihimaa midkoodana isku waafaqaan masaladaas waa suura suuradan waxay tahay saxaabadii masalada laba qowl bay isku khilaafeen taabiciin waxaa u bannaan inay qowl ka mida labadii aqwaal labadii qowl qowl ka mida inay isku itifaaqaan waa bannaanta jaa'is weeye xaaraamna ma aha laakiin maxaa xaaraan ah oo noo imaan doonta qowl saddexaad inay keenaan inay dhahaan wadaadadanadii culummadanadii saxaabadii radi allahu canhu labay masalada isugu khilaafeen annaguna qowl saddexaad baan keenaynaa rag baan xaaraam lama ogolo laakiin labadii qowl ay lahaadeen saxaabadii culummadooda ay lahayn iyo macallimiintoodu inay mid ka mida isku waafaqaan waa u bannaanta laakiin khilaafka ma rafcinahaya uu ka hadli doono shiraas mana rafcin doono sida saxiixa ma rafcin doono marka jaaza litaabiciin waxa u banaanaatay weya an yatafiquu inay isku waafaqaan calaa axadihima calaa axad alqowleyn inay isku waafaqaan waa banaantay wax dhibana male wey wax dhibana ayagu halka halkaad xoojistaan waa u banaantay wa min asxaabina asxaabu shaafici waxaa ka mida man qaala yidhi laa yutasawaru lama suuraysto dalika arrintaa lama suuraysan karo inay labadii qowloo saxaabadu ay lahaayeen qowl ka mida taabiciintu ay isku waafaqaan maba dhici karta hawshaas nin baa yidhi oo maxaa dhacay lanna ikhtilaafahum saxaabada ikhtilaafkooda isu khilaafeen calaa qowleyni laba qowla isu khilaafeen maslada isugu khilaafeen xujatun horta waa xujo iyo daliil wey xujo iyo daliil weeye muxuu xujo iyo daliilu yahay fii jawaasi banaanaashada alakda in la qaato oo lagu dhaqmo alakd huna waxaa loo oraa alcamal watamasuku bih in lagu dhaqmo oo diin laga dhigto oo maxaa la yihaa la fadwoodo oo waxa la yiha hawsha saa loogu wado wey fii jawaasi waxaa weye lianna ikhtilaafu ikhtilaafi saxaaba calىa qowlin ay isugu khilaafaan masalada xujatan maa xujatun wey waa xujo fii jawaasil qaadashada weeye alahda ee alcamal lagu camal falo bikuli waaxidi minhuma labada qowl mid kamid oo kamida in lagu camal fali karo la taqliidin karo la fadwoon karo diin laga dhigan karo ayay xujiya daliilu tahay laa yajuusu ma banaana alayha al uja alayha cal xuja ma banaana alkhaau gafku ma banaana oo muxuusan gaf ugu banaanayn muxuusan gaf ugu banaanayn saxaabadii waxay dhaheen masaladan labada qowl basaa ku jirta labada qowl hadday ku jirto qoloba meel ay martay qoladii qowlkan qaadatay warkooda waa la garto diin bay ka dhigteen qolada kale waxay leeyihin qowlkaas walaalahana ay qaateen laftiisu waa qowl saaiqa oo diina oo masalada ixtimaasho takfiir iyo tabdiiciniya midna kama furno iyo tafsiiq midna kama furno marka laftigeedu waxa weeye waa hee way ictiraafahayaan inay nimankaas warkooda ay sheegeen uu yahay war muxtamila oo saaiqa oo sawaaba inuu yahay qowlki macnaha shaafici laga soo rori jiray waa soo marnay qawlunaa yaxtamilu maa qawlunaa sawaab qowlkanaga annaga waa sawaab yaxtamilu khata khatalak waa ixtimaalka waa dhici karta inal waxaan u baahna in nala ku caddeeyo oo horta naloo yimaado la yihahdo qowlkiinu waa khata bihadi اladila annaga qowlkanagu sawaab wey lakin yaxtamil khata goormuu ixtimaalku imaanaya waa inaan tal culumay noo timaadaan aad tira wadaad allo waxaad sheegtay waa khata sidaani sidaani sidaansamu khata ka noqday nala ku qanciyo laakiin meelaha in laga qaylqayliyo ma yeelayno wey horta nalaku qanciya naloo yimaado w ayib si wadaadaan ku niri gaal baa tahay baan ku niri si waa dhici karta ha laygu qanciyo inaan gaal ahay way dhici kartaa ha laygu qanciyo <laughs> marka aldin lawa ayuu ahaa wey aldin lawa soomaaliya wuxuu yani hal nin oo kale ayaa wax muslima ka jooga wax islaam sheegta aniga nin kale baa ka joog nebiga marka howlo eh, badan buu sheegay oo aad u liita wuxuu yidhi tusaalaha ul yiri waxaa aadka udoobta darna waxaa ka mid ah, nebi axmed dumarku iska guursan jiray bi isagoo oon weli weydiinin oo waxba waxaynin bu gabdhaha iska maxaada iska guursan jiray kaafir bilah alcadim baa tana marba haddaad nebi maxamed tuhuntay inuu maxaa le dumarka iyo maxaa layidhi hawlahaaba aad keentay oo nebi maxamed baa aad taacanisay kaafir baa tahay waa dhici kartaa wiy waxaan laakiin rabaa in laygu qanciyo layla niqaasho waa ijmaac taabiciin bu sheekh ayb marka laa yajuusu calayha alkhata musa qaar waxaa ku qoran laa yajuusu calayhima alayhim caleyha marka xagee loo hadii tasniya la xagee loo celinaya labadii qowl wey laakiin sidaana ka fiican laa yajuusu calayha ay cala alxuja alkhata in gef lagu xukumo ma banaana lianno qolana diin bay saxaabada ka dhigteen oo waa kuwii marayba qolada kalena hee way tasliimiyeen qolkaan way ogoleen qowlkaan inay qowl muxtamala maxaa la yihahdaa diinna laga dhigan karo walaalahood ay mareen kumana ay tacnihu wuxuu ku yiri wa ijmaacu taabiciin taabiciinta ijmaacoodu ninkaas waxaan la yaaba ayaa u yiri waxaa ka mid aha xal yiri waxaa ka mid aha wuxuu yiri ilaahay waa cunsuri buy ilahy waa cunsuri maktabad daar xadiisan joogti nin noogu imaan jira ninkaa laakiin juhdiga ku jira kurtigin intiina mesh hadii lasugeeye laysu keenkeena ma awoodin juhdiga uu bixinahayo dadaalka uu bixinahayo inuu wax qoro inuu wax akriyo inuu wax ogaado haddana waxaa weeye ilaahay subxana wata kuma anfici nebi maxamed ilahay baa ka fakanaa wuxuu ku leeya ilaahay waa cunsuri maxaa dhacay muxuu nebinimadan u xoreeyo isaga wadi waay hawl furo noqon wey marka dhowr boqoloo sano jooga nebi caac soo yihahda cusub ama cusub yimaado kabacdi baashboor ka jafo maxaa nebi maxamed gooni loo buuxay war adiga hawshaan yaa farta kuu geliy yaa kuu geliy hawshaa kuu geliy wuxuu aaminsana waxuu aaminsanaa markuu tukanaya wuxuu ku leeyahy qofka dhinac walba afarta geesood dhinac walba afar tilaaba in loo soo dhaafo ma banaana haddii xaggaas adoo marhayo uu ku arko dhinaca midigtiisa marhaya qiblada kama maraysa la soco iyo sutaridii laba tilaaba saddex tilaab adoo jira hadduu arko intuu kugu soo dhaafo beer kugu dhufanaya aas kaloo aragta waxyaala la yaabaysa wey la yaabaysa wey marka baatilku waxaa weeye xad male xad male subxaan allah ijmaacu taabiciin taabiciintana ku ijmaacaan calaa taxriimi axadihima midkood inay xaaraamtay inay ku ijmaacaan maxaa la yihaha xujatun iyada lafteedu waa xujo weye iyada lafteed waa xujo taabiciintii baa waxay dhaheen labadii qowloo saxaabadu ay lahayn mid ka mida ayaan ku ijmaacayna kii kalena waa xaaraam atar marka waa wey halkan una handana maxaa ka dhaartay xujo kale oo ijmaac muminiin ah oo taabiciin ah mesha hadana ka soo booday tii odhanahda xujiga garbaheeda la soco wuxuu ku yidhi o taabiciin calaa taxriimi axadima axad alqowleyn ay taxriimiyaan xujatun ayada lafteeda waa uj say xujo ku noqota hadda waa ijmaacba isugu tahay taabicin culama meesha wada maray oo culamaa xujadaasoo laa yajuus uusan banaanayn calayhaa dusheeda alkhaطأu um in lagu gaf xukumo ilaa hadda maxay noqotay ayada lafteeda maay isu rogtay ijmac isu rogtay soo maa marka laguma gaf xukumi karo waa hawl khatara meesha ka booday marka waa nimankan warkay wataan w nimankan warkay wataan min asxaabina manqaali nimankii ilu wey baa weli hawshaa wataa hawsh bay wataan oo falaa yasixu ma asax ayay dhaheen ijtimaacuhumaa inay kulmaan labadaa xujo ijtimaacuhumaa ijtimaacu lxujatayn wey xujadii tii hore oo lagu soo yiri maxaana la soo yiri qaala wuxuu yihi laa yutasawaru dalika ila ana ikhtilaafahum calaa qowleyn xujatun soo nooma soo dhihin tan dambana haddana maxaana la yiri tan dambana waxaa wa ijmacu taabiciin calaa taxriimi axadihima xujatun saasa waxaa lagu yihi marka falaa yasixu ma asaxayo wey ijtimaacuhumaa ijtimaacu xujatayn laba xujo inay meesha ku kulmaan ma dhici karto laba xujo inay meesha ku kulmaan ma dhici karto oo midda dambana ijmaacu maxaa la yihahda ijmaacu iyo itifaaqu taabiciin ay tahay tii horena ay tahay he maxaa la yidhaahdaa ijmaacu saxaaba ah, ahaa ijmaacu saxaaba ahayd oo maxay macnaheedu muxuu ahaa masalada laba qowl baa ku jirta labaduna waa bannaan yihiin marka waa laba xujo wey ijmac iyo ijmac wey waa khatar wey marka labadaas falaa yasixu ijtimaacuhuma ijtimac xujatayn labada ijmac maxaa le inay kulmaan mana dhici karta wey labada ijmacsan yihin waa la fahamsanya sooma ma la fahamsan ishkaal baa ku jira masalada ma la faham ijmaacii hore wuxuu ahaa saxaabadu waxaa lagu yeli ana ikhtilaafahum calaa qowleyni xujatu fii jawaasi akhdi kuli waaxidi minhumaa baa lagu mid kasta inuu banaayo in lagu dhaqmay ahayd ijmac bay taasu ahay tan dambena maxay tahay taabiciin ba waxay dhaheen mid kamida ah anaguna ku ijmaacnay anaguna ijmaac umaanahay w xujaana anaguna laba ijmac meesha kasoo boodega marka falaa yasub ijtimaacuhuma laba ijtimaac iyo laba xujo inay meel ku ijtimaacaan oo ku kulmaanna waa baatil maba dhici kartabo meesha haddii ijmac guntamay oo ijmac horey aan u haysana inaad tiraa anaguna dib baan u ijmaacayna qolo kale waan ka daba keenan de ma dhici kartabo islaan mehersan lama meheriyo ayaad <laughs> garatee meeshaan ijmac baa horey u guntamay markaas ad waxaa tir ijmac kale ka daba keenayna ijmacdi kale xaggee qabanaya meel ijmac guntamo ma jiro laakiin weli jawaas baa ka furan waa la dhihi karaa weli jawaas baa ka furan ayib falaa yasix marka ijtimaacuhumaa ee ijtimaac xujatayn wey waa hada ayru saxiix wey nimankaa warkooda waa hayru saxiix warka ay dhiraandhiriyeen oo xaggan xujo ka dhiraandhiriyeen xaggan xujo ka dhiraandhiriyeen waxaa weeye waa hayru saxiix shiraasi wey maxaa dhacay saxiix shiraasi wey lianna saxaabata saxaabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam idaa ajmacad hadday ku kulanto wey idaa ajmacad nuusan qaarna waxa ku qoray idaa ijtamacad hoosna annaga waa noogu qoray nuusan qaar saasa baab alifticaal oo tada dee lagu daro hadda anaga ta dhoguma jirteen lianna saxaabata saxabada radi allahu canhum idaa ajmacad hadday ku kulmaan calaa jawaasi bannaanaasho alahdi la qaato oo lagu dhaqmo bikulli waaxidin mid kaste oo min alqowleyni labada qowl ka mida hadday ku kulmeen saara waa ahaanahayaan attaabicuna taabiciintu waxay ahaanahayaan fi lqowli oraahda iyo warkii ay yidhaahdeen bitaxriimi axadihima midkood inuu xaaraam yahay e ila mid bay ku ijmaaceen soomaa mid bay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen kii kalena waa xaaraan bay dheheen xmaar kama socon cidna khilaaf kartan ma jirtay dheh oo qowlkii saxaabada hore awa waxay dheheen qowlkaasuu maata wey waa dhint sida saxaabadii lahayd u dhinteen iyo asna u dhintay wey laakiin kuwan qowlkooda aan kuwa ku ijmaacnay iyo annaga unbaa nool mooge kuwa kale waa dhinteen bay dheh markaas waxaa leeya miya war la yeeli karaa war la yeeli kara maaho limaada lianna alaqwaala laa tamuutu bimuuta asxaabiha wadaadki maxaa le qowl lahaa maanta waxa weeye xayun yunaaqishuka qowlkiis kugula niqaashahaya laakiin wixii ka dambeeyey intuu asagu dhintay ah oo qowloo yimid kugula niqaashi maayo lan wuxuu kuli wartaa waa ka dhintaa aad ma soo gaarin lakin balankeli haddaan noolaan lahaa waa ka niqaashi lahaa shaafici wax alle wuxuu yidhi hadda waa ka niqaashaya lanna qowshunu ma dhiman qowlkiisu ma dhimanayo bimowtihi laakiin shaafici wixii ka hora adiga kaa dambeeyo inagu culimadu ku ijtihaadeen ta anu qowl kuma lihi bu kule limaada liannu geeri baa yitun waa ka dhintay marka wuxuu ku yiri ana saxaabata idaa ajmacat haday ku kulanto eh, hadday ku kulanto calaa jawaasi akhdi qaadasho in la qabsado oo lagu dhamo diin laga dhintay bikulli waaxidin min alqowleyn saara waa ahaanayaan attaabicuuna taabiciintu ayaga ardadu waxay ahaanayaan fi lqowli oraahdiiyo hadalka ay yidhaahdeen qowlkay dheheen muxuu ahaa biakhdi axadihima waa taxriim ilaakhir buu ahaa saas waa qowlkood saara taabicuuna fi lqowli ay dheheen bitaxriimi axadihima labadii qowl mid ka mid inuu xaaraan yahay waxay ahaanayaan halkaas qoorka dhacaya bacd اummati buu noqonaya btaxriim axadihima waxaa noqonaya bacd اummati saara taabicuuna cafwan abarkayaanan ku dhihi saara ficil bay ahayd ataabicuuna acilkaysa marka saara taabicuuna waxay ahaanahayaan fi lqowli oraahda yihaahdeen bitaxriimi axadihima axad اlqowleyn ay dhaheen bacd اummati bay ahaanahayaan mafcuul halkaa dhacay bacd bacdada in laga dhigo mafcuul biga bacd bay ahaanahayaan wey saara taabicuuna markaa tiri hee egtaa weli kuu taagan bacd ummati noqonay mark halkaas mark ku dhacayo bacd ummati bay ahaanayaan bacd ummati bay ahaanaya limaada see bacd umma ku yihiin liannood saxaabadii qowlka lahaa ayaga khilaafsan ee ummadda niman ka mida wey way dhinteen laakiin aqwaashoodii waa noosha dad baa taqliidinaya dad maxali ku dhaqmay hawsh way soconaysa wey marka walkhaau buu ku yi marka hadday igu bacdalumma yihiin marka maxaa ka dhalanaya walkhaau gafkuna jaa'isun waa ku bannaan yaha calaa bacdi ummati ummadda qaybo ka mida ummadda qaybo kamida khaa waa ku banaan yahay qaybo kamida waa ku banaan yahay marka taas maxaa le wax dhiba male wax dhiba ma yeelanaysa mid iyada wax dhiba male dhiba midaas iyada ma yeelanaysa oo maaa le ummadda qaybo kamida in khaa ku banaan yahay m wax dhiba male ufiirsa muxuu ku yihi saaibcaashi wuxuu ku yihi haada wayajri wuu soconaya alkhilaafu اlmadkuuru fima ajmaca ataabicuuna taabiciintu waxay ku kulmeen aw taabicu taabiciin ayana sidoo kale waa soconaysaa saxaabo keliya maa maslada ku qaldami wahluma jara calىa qowleyn laba qowl saasay masaladu ugu soconaysaa uma اtafaqa man bacdahum calى axadihima fafham buki walaa taqfal masalada fahm buu ku yihi haafil ha noqoni masaladan waa iska suure taabiciin laftooda hadday laba qowl u qaybsamaan oo atbaacu taabiciin yimaadaan ayaguna iskhilaafaan maa hal qowl ay ku ijmaacaan siday la mid noqonaysaa marka bitaxriimi axadihima bacd ummati ahaanaya wاlkhaطأu gafkuna jaa'isun waa ku banaan yahay calىa bacdi ummati waa ku banaan yahay weeye Ah, marka ummadda qayb ka mid ah khata waa ku banaanya laakiin kurtigeedoo dhan ayuusan gaf ku banaanayn iyadoo dhan muusan gaf ku banaanayn lakiin qayb ka mida ah gaf waa ku banaan yahay w hadda marka macaleed maxaa ka soo booday waxaa ka soo booday idinkan taabiciinta oo labadii qowloo saxaabadu aynan qowl ka mida ku ijmaacay weli waxaad tihiin taabiciintoo dhan iyo bacdiga saxaabada bacdu umaatiin kuwiina khilaafayna oo saxaabadaana he maxay yihiin ayaguna bacdulumma alaysa kadalik saasay noqonaysaa saasay noqonaysaa marka idinka laftigiina bacdu umaad weli tihiin gaf baana inku banaan laftigiina gaf weli inku banaan yahay sida kuwa kale oo maaa layiha qowlkood aad ka leexateen gaf ugu banaan yahay idinka laftin bacdu umaati gaf baana inku banaan ka socon fasl weli marka maxaa la yihahdaa masaaishii ayuu sii wadaa weye masaaishu sida marka qowlkaa laakiin asaga ah oo lama suuraysan kara qowlka hadda lama suuraysan karo oo min asxaabina man qaala laa yutasawar dalika wurid ifiraasi in la suuraysan karo waxaa la yidhaha wax dhiban aysan lahayn ayuu sheegay fasl wuxuu wa idaa ajmaca taabicuun taabiciintu hadday ku ijmaacaan wey ida ijtamaca waa nusa qaar ku qoran idaa ajmaca hadday ku kulmaan weeye oo isku waafaqaan ataabicuuna taabiciintii ardadii saxaabadu calaa axadi alqowleyn labada qowl mid ka mida ah hadday isku waafaqaan oo labada qowl oo saxaabadu lahayn hadda la socdo lianna weli waxaa noo taagan la socda masale dabagelisku in ka lumi weli waxaa noo taagan war haddii qowlkii labadii qowl oo saxaabadu ay qowl ka taabiciin isku waafaqeen khilaafkii ma rafcisamay oo ma dhintay weli soo kamuuse jawaabay tibu jawaabay wuxuuna ku waydaa ajmaca hadday ku ijmacaan attaabicuun calaa axadi alqowleyn lam yazul ma suulahayo bidaalika oo ijmaaca bidaalika eh, maxaa leeyahay ismu oo ijmaacu taabiciina kuma suulahayo khilaafu saxaaba saxabada khilaafkooda kuma suulahayo waa taagan yahay wey weli waa qaa'im wey limaada لأن محaa الأقوال لا تmuuتh بqول أصحاaبiha بmوت أصحاaبه الأقوال لا تmuuت بmوت أصحاaبiha marka wuxuu ku yihi lm yزل kuma suulay bdalia oo iجmاع تaaبiciin ah isku waafaqeen qwlhii mid qowlalkii mid ka mida khilaafu saxaaba khilaafka saxabada kuma suulayo waa qaa'im waana jira ilaa yowm alqiyaama wey wayajuusu waxaana u bannaan weliba weeye litaabici taabiciin taabiciinta kuwa ayagana ardadooda oo taabicu taabiciina waxaa u bannaan alakhdu inay qaataan bikuli waaxidin mid kasta oo min alqowleyno sidaa ma fahamteen qiyaas fiican buu keen wuxuu yidhi hadday taabiciyiintu qowl ka mida qowlalkii labadii qowlo saxaabada mid ka mida ay isku waafaqeen horta khilaaf ma suulinoo la soco masaladu waa khilaafi khilaafka saxaabaduna waa qaa'im iyadoo saa tahay taabiciyiintana ay qowl labadii qowl ka mida isku waafaqeen ayaa waxaa yimi ayaga ardadooda oo jiilka ku xigay masaladii bay fiiriyeen waxay dhaheen waxaa noo bannaan labadaa qowl mid ka mida ah inaan qaadano oo wadaadadani macalimiintana anaguna aan khilaafno lannu macalimiintooda la soco mid bay isku waafaqeen midna waa xaaraan bay yidhahdeen waxaa u banaan weeye kii ayagu ay xaaraanna inay ku ijmacaan limaada lanna waxaa weeye qowlku ma dhimanahayo saxaabadii dhimatay qowlkoodii ma dhiman waa jirao saasaa lagu leey lam yazul kuma suulahayo weeye bidalika oo ijmac taabiciin calى axad اqowleyn ay ku ijmaaceen khilaafu صaxaaba kuma rafcisamayo waa jira waana qaa'im waana jiraya wayajuusu waxaa u banaan litaabic taabiciin oo taabiciinta ardadooda waxaa u banaan alأkhdu inay qaataan oo ku dhaqmaan oo ku camal falaan bikuli waaxidin min alqowleyn oo ah labada qowl saxaabadu ay lahayn la soco bikuli waaxidin oo min alqowleyn min aqwaali صaxaaba aw labada qowl saxaabada aw wa qaala ibnu khayraan wuxuu yihi ibnu khayraan abu caliy wuxuu yiri eh, alxusein ibnu saalix ibnu khayran albaqdaadi ninka isaga waxa weye nin saahida oo caalim oo mujtahida ah ayuu ahaa o eh, khilaafatu cabaasiin markay jirtay ayaa nin wasiira oo eh, maxamed ibn ciisan loo jira malayna baa wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan kaa dhigno qaadi lqudaad caalam islaami khilaafa cabaasiya intay xukuntoo dhan ila khilaafa cabaasiya hal dowlad baa ka hoos maqnayd oo ninkii la ohan jiray andalus ninkii la ohan jiray abdiraxmaan dakhili baa ka maqnaa abdiraxmaan dakhili markii intuu uh, keligii hebel umay uu ka badbaaday oo tahriibay oo badda tilaabay oo meeshaasoo xoogaa muslimiin oo joogay oo iskhilaafay oo balaayo oo gaala ay ku biyo keentay intuu u tegey ayuu dowlad xoog badan ka asaasay dowlad xoog badan oo konton sano wax ku dhow amiir uu ka ah ayuu ka asaasay reer bani cabaas markaas waxay dhaheen markii dowladdii ay dee mashriq caalam islami o dhan ay qabsadeen ninkaana yurub buu jooga sbain iyo talyaaniga iyo faransiiska iyo qaybo ka midu jooga halka baddu ka sheeya ya waxay dhaheen abu jacfar mansuur baa wuxuu yihi markuu safax dhintay ya waaa ninka halka dowladda ka asaasay aan ka dabatagno meesha ciidana ku abaabulno aan kala tuurno markaasu wuxuu yihi haadaa sakru quraysh buu yii waa gorgorkii reer quraysheed buu yii daara min almashriq ila almaqrib gorgor duulay wey kana dabatimida gun maahin bi anugu ninkaa walaalkanoo duulay sida gorgorkii halkaa dowladda ka asaasay oo gaalo la xisaabtamay dowladda xoog badan khatartaa dhisay sakru quraysh way gorgorka quraysheed way wuu duulay anagu gunmayma ka daba tegi mayno cayrsan mayno dhaawaciisa halkaa dowlad bu khayr alas hawsaa wata marka halkaa dowlad baan ka maqnay halkaa dowlad ayaa ka maqnay laakiin caalaminta islam mid kale eeg dowlad kale kama maqnay waxaan ka wada marka ninkan waxa la marka qaadi lqudaat caalam islami o dhan baa lagaga dhigahaya nin kastoo qaadi adugu hoos imaanaya adaa casilays adaa magacaabaysa wuu diida ma yeelayo ma rabo qaadina ma rabo darsigayga casharkaygaa igu filan iyo duruustaa bixinaya ardaydaa igu filan ninkii wuxuushimay wasiirka ahaa ma dowlada iyo amirkaad ka amar diidaysaa gurigiisii intuu u yeertay fundiyaal isagoo ku jira hameenkii wu alwaaxyo waaweyn ha la saaro musmaar si ha loogu gudbo muswaabir ha lagu kaawiyo ciidanna waa horrig kumandoosna waa horrig wuxuu yidhi gurigu ha ii xirnaada muswaabir ay gu kawaysnaadeen wax ka soo bixi karana ma jiro meeshaasay carruurta ku baabi'een wadaadkii waagu markuu beriyey gawdi war maxay tahay waa gurigaa lagu kawinaya albaabada lagu kawinaya daaqada lix iyo toban bir markuu ku jiray oo adigu meesha darisku ay marxooga qubsi u tuurahayeen toban ku jiro oo sanjuuq u dhehna isaga carruurta meesha ku jiraan ayaa waxaa la arkay culummadii iyo dadkii iyo amiirkii dowladdii iyo maxaale khaliifka xaaladu inay adag tahay ninkaan uusan tanaasulayn oo uu diyaar u yahay in meesha ku sheegin isaga carruurtiisa markaasaa laga furfuray markaasaa wuxuu yidhi amiirka wuxuu yidhi alxamdulillah ilahay baa mahad iskale ummadda nebi maxamed ka yeelay dad warac iyo suhdi iyo diin iyo ikhlaas ayadoo adduunyadu u timid iyo wax walba diiday yidhi uf ma rabna annagu waxaan dadka ummadda yeelay rabbiga ummadda nebi maxamed dadkaa ka yeelay baa mahadsan wey ah, ilaahay baa mahad iskale marka meeshii baa isigana ku badbaaday waa la karaameeyey xaal iyo xumin baa la siiyey raalli waa hawsha iska watay khilaafadii hawsha diid hawsha waay halka raggaasaa marka culamada islamka jira ninkaasoo marka nin qatara ayuu haway min asxaabi nujuuf oo qatara ayuu haway ninka asaga wuxuu marka waqaal ibnu khayran wuxuu walqafaal qafaal marwasi yazuulu waa suulahayaa alkhilaaf khilaafku waa suulahayaa bay dhaheen wadaadada waxay dhaheen khilaafku waa suulahayaa khilaafkii saxaabadu labadii qowle masalada ka lahaayeen taabiciin mid ka mid ah hadday isku waafaqeen zaala اkhilaaf bay dhaheen masalo ijmac bay noqotay khilaafna kama furnay dhaheen oo watasiir way ahaanaysaa almas'alatu masaladuna waxay ahaanaysaa ijmaacan bay ahaanaysaa bay dhaheen ijmac bacd alkhilaaf ayuu noqonaya masale waa lagu ijmacay dhaheen warna kama furna wuxuu ku yihi sheekhu wahuwa qowl muctazila muctazilana saanay qabaan wey sidoo kale waxaa qaba bacdulaxnaaf bacdulaxnaafna waa qabaan wey shuruuxda waa ku qoranta bacdulaxnaaf saasay qabaan marka muctaziladan iyo axnaaftaas iyo maxaa la yidhaha bacdulaxnaaf iyo nimanka shaaficiyada waxay qabaan khilaafku waa suulahaya masalo ijmac bay noqonaysaa qowlkii horena maxaa leeya axad qowleynna waa dhimanaya qowl meyd u noqonaya lamana fadumaka laguma dhaqmi karo ninkii lagu agarkana hee birtaa ka adeegaysa halkaasay mara lakin shiraasi wax adag jalo kuma siin ma yeelin wuxuu ku waa daliilu xujiya gara waxa waa waxaan anagu niri in la garamo weeye garta waa lagu kala baxaaye ayib nimankii reer mudug maxay dhaheen war xaajadu waxay dhaheen waa dil iyo daliil wey horta xaaja waa dil iyo daliil bay dhaheen haddaad daliil haysaana keena hadday diltiiy dagaalna annaga waxaa idin fooda gelinayna wax kale ma jiro labadaasaan rabnaa haddii daliiltana hala keeno waa lagu kala baxaya hadday dilta iyo xaniya taabashana annagaa ku duulayna warku waa iska dhigeeryahay wey marka ragga wasaa waa inad ula socoto masaladu ima daliil hadday diltaana hade waa la kala baxaya fooda la isgelinaya haddaad daliil haysana banaanka keen wey marka muxuu yidhi wadaliil waxaa weye waxaan ku niri hawsha iyada calaa maa qulnaahu wadaliilu calaa maa qulnaahu wax annagu aan niri oon sheeganay waxaa sheegatay muxuu ah wuxuu sheegtay wuxuu ahaa lam yazul bidalika khilaafu الصaxaabati wayajuuzu litaabiciin alأkhdu bikuli waaxid min alqowl saasuu ku soo jiri wadaliilu calaa maa qulnaahu anagu aan niri waxaa daliil u ah ana ikhtilaafahum ikhtilaaf الصaxaaba calىa qowleyni laba qowl ay isku khilaafeen radi allahu canhum waxaa weeye ijmaacun horta waa ijmac wey ay ku ijmaaceen calىa jawaasi banaanaasho alأkhda in la qaato oo lagu dhaqmo bikuli waaxidin mid kaste oo min alqowleyn labada qowl ka mida war saxaaba markay ku dheheen masaladan iyo waaqicadan dhacday laba qowlba ay fiiriyeen oo ku ijtihaadeen laba qowl baa u soo baxday qowl saddexaad ma jiray ku dheheen qowl saddexaad mar ma jiro hadday ku dheheen ijmaac weeye agtooda inay masaladu labadaa qowl aysan ka bixi karin labada qowlna mujahidiin ay mareen oo jaa'is tahay oo la qaadan karo o lagu dhaqmi karo waa ijmaac wadaaddaa masalada ka dooda waxay dheheen war masalaa ijmaac ayaanaan dhihi masaladu aan dhahna waa masalo khilaafiya keliya waxaa ijmaacu kaga jiraa qowl aalisa lama keeni karo waa xaaraan taa waa ogolan waa ijmaac islaan laba qowl baa ku jirta qowl aalisana taabiciintu ma keeni karaan taa waa ogolan laakiin inaadna tirahdaan waa ijmaac waxay dhaheen hawshaas waxaa leeyahay adayg baa ku jira waxaana tiraa masaladu waa khilaafi hawlka halkaa noogu daayo laakiin wax dhiba male ijmac wadaadaa ku magacabay sida shiraas hadda wato maa la dhihi kara wax dhiba male marka waxa weeye ana ikhtilaafahum ikhtilaafi asaxaaba calaa qowleyna isugu waaf isugu khilaafeen mas'alada ijmaacun weeye waa kulan iyo itifaaq ay isku waafaqeen calىa jawaasi اlأkhdi in la qaadan karo oo la taqliidin karo la fadwoon karo bikuli waaxidin mid kaste oo min alqowleyni labada qowl ka midow labada qowl ka midow wuxuu ku yiri marka wamaa ajmacad waxay ku kulantay aلصaxaabatu saxaabadu marka waxay ku kulmeen calىa jawaasi inuu bannaan yahay laa yajuusu ma banaana taxriimu in lagu xaaraamtinimeeyo biijmaaci taabiciin taabiciin ijmacooda lagu xaaraamti ma dhacaysa soo lama garamayn alla ile alla garamay daliilkana waxaa weeyey wax ay saxaaba dhaheen waa bannaanya inaad tiraahdo waa annaga ku ijmaacayno xaaraan baan ka dhigaynaa laa yajuus wey laa yajuus hawshaa hol banaan maayo waa sax washe hawshaa ma banaan ah, hawshaa ma banaana sida daraaddeed nimankii yidhi eh, cabdullahi ibnu zubayr salaadii duhurna wuu ka seexda jumcadiina wuu ka seexda hawshaas waa xaaraan mana banaana waana diin daro wadaadkiir ka warrama saxaaba waxay samaysay oy diin ka dhigteen oo ilaahay ku gawaadeen intay ciid tukadeen iska seexdeen jimcadna ka tageen duhurna aysan u soo bixin wadaadkii yidhi waa qar iska tuur waana diin la'aan waxaa weeye iyo tahluka weeye walaa tulquu biaydiikum ila tahluka wadaadka noocaas ka waran masaaishu meelahaad ka fiirinaysaan ayahal ikhwa ma joogto masaaishu meelahaad ka fiirinaysaan ka dhowraysaan hada laysa baba sheekh sheekh wuxuu ku leey wamaa ajmacat الsaxaaba saxaabadu waxay ku ijmaaceen oo ku kulmeen calaa jawaasi inuu bannaan yahay lannu haddaad tirado saxaabada xaggee ijmac ku yihin hal saxaabi ma helaysid oo haadihi اlmas'ala diiday ma helaysid haddii la keeno waaba doodba ma dhacdeenba haddii saxaabi dhihi lahaa masalada waa saa ma aha waxaa weye doodba ma ahaateen masalaba qowl ka furan yahay bay ahayd wadaadkii taqliidi midda diidayna waxaan ohan laha horow soco qowl saxaabaad ku dheganta khayr kii yidhaahdo waan samaynayn waxaan lena qowl saxabaad ku dheganta horow soco baan dhihi lahayn laakiin saxaabadii nina waa sameeyey cusmaan waa sameeyey dad bu fasaxa ida waan ka fasaxay cabdullahi ibnu zubayrna waa sameeyey muxuu u nisbeeyey oo u tiiriyey abubakr maxaa la ninka leeyahay cumar ibn alkhataab iyo cali bin abi taalib u nisbeeyey ibnu cabaas markii loo sheego wuxuu yihi asaaba sunna saxaabiya taabiciin baa la joogtay cumar markuu sameynaya cali markuu sameynaya cusmaan markuu sameynaya abdullahi ibnu zubayr markuu sameynaya waana umar raggaas hadda la saro hal nin oo diiday lama hayo haddaad adigu maantana tiraada ka waran waa diin la'aan hadday ciid iyo jumca ay kulmaan oo tiraahda jumcadiina ruksaan ko waa isaga tegahayaan salaada urna hadda meesha maba taalla haddaad tirahdo waa diin la'aan iyo tahluko weeye waxaad xukuntay ood fadwootay ood taqriirisay ood qortay saxaabadii inay halaagsameen xaqiina uu ka hoos baxayo hawsha khatar wey sheekh hawsha waxaa la masalo sidayta miisanka in la saara la rabo laakiin qofkii aan dee aan miisaankaba fahmaynin hadihi mushkila wey hadihi mushkila marka u fiirsa wuxuu kuri sheekhu wamaa ajmacat الصaxaabatu laa yajuusu ma banaana laa yajuusu ma banaana calaa jawaasi bay ku ijmaaceen laa yajuusu ma banaana taxriimuhu inaad xaaraantinimayso oo maxaad ku xaaraantinimaynaysaa biijmaaci taabiciin baad war ku xidmaynaysaa la socda ijmaacu taabiciin baa waxaan banaanay inaad tiraada xaaraan buu ku yahi iskaba daawadaad kale sheekh w xagee daawadaad kale ayo ikhwa taabiciin oo saxaabada ardow ah oo khayrulquruun ah ku jira oo mufadalo ah oo qaarkood ay yihiin nebi maxamed ay arkeen ayagoo gaala xataa oy saxaabada la noolaayeen lakiin gabcada islaamiyan oo rag waaweyn mukhadramiin la yihahdo oo qudaad ah yaa waxaa laleeyahay qowl saxaaba ay mareen uma banaana inay dhahaan waa xaaraan wey dadka marka agee jooga ama idaa ajmacu hadday ku ijmaacaan wey ama idaa ajmacu hadday ku ijmaacaan weeye eh, calaa taxliili shay manaa saxaabada ku ijmaacay kamaa idaa ajmacu saxaabadu hadday ku ijmacaan calaa taxliili shay shay inuu xalaal yahay lam yejus ma banaana taxriimu shayga in la xaaraantinimeeyo biijmaaci taabicin lagu xaaraantinimeeyo saxaaba waxay ku ijmaceen isku waafaqeen shaygan waa bannaan yahay weeye salaad ciidi hadday kulmaan maxaa la yihahdaa jumca hadday kulmaan waa banaan tahay inaan inta ciidda tukanno jumcada ka tagno aanu seexno duurna aanaan tukanin saxaabaa ku ijmaacayo inaad tan marka adugu waa xaaraam waa soconay maho w laisku eeday soomaa kamaa idaa ajmacuu calaa tacliili shay meeshan waxaa ku qoran naska qaar waxaa ku qoran kamaa idaa ajmacuu calaa taxriimi shay lam yajus taxliiluhu saasaa ku qoran oo la mariyo nusa qaar saasa qoran lakin labada isku macna imaanayaba lakin waxaan kugu sheegayaa hadhow markaad arataan kutubta kale kutubta kale inaa umadda waxba akrida waa lan kugu akrinaya hadhow marka kutub kale ku arda inaad dadkan maxay tasama saartay xagee u socda inaad ogaato macnahan in iswado uusan wax dhiban nusukh lagu kala duwan yahay inay nusukh iskhilaafaanna waxaa keenay in badanoo ka mida ah kitaabka in loo khidmeeyo inuu waayo kitaabka in loo khidmeeyo la sharxo la naashnaasho dhinac walba laga istaago sida minhaajka o kale loogu khidmeeyo in loogu khidmeeyo inuu waayo taas mushkilad ka timi ingiish horan soo sheegay kama idaa ajmacu saxaabada waxay ku ijmaaceen oo ku kulmeen calaa taxliili shayin shay inuu bannaan yahay lam yejus ma banaana taxriimuhu taxriimu shay in la taxriimiyo ma banaano xaaraan weeye la yihahdo oo maxaad ku taxriiminaysaa biijmaaci taabiciin baad ku taxriiminaysa waxaa leeya ijmaac taabiciintii baa isku ijmaacayo halkaasay mareen waa xaaraan qowlka saxaabada ay mareen marka saxaaba xaaraan bay ku dhaceen gef bay sameeyeen xaqii baa ka qarsoomay xagga magaciisu hawl atara halkaas kasoo boodeen guushiraas marka hawsha ayada ma banaana bu annaga qowlkana hawshaasaa daliilo awood daliil midda kale waxay leeyihin culamada islaamku oo adilada sharciga waxaa ka mid a ah, fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul baa la ysku hayaa war idinkan taabiciinta hadda socda oo le qowl qowlka saxaabada ka mid aan ah ku ijmaacaynaa weli ragi kale waa in la niqaashaya adiladii baa taagan xadiisay deliiseen baa taagan aayaadkii baa yaalla aqwaashoodii baa taala adilada xaggeed geenaysa fain tanaazactum baan weli ku jirnaa wy waan ishaynaa waana iskhilaafsannahay adiladan soo noqono laakiin waa la yidhi annaga ku ijmaacno xaggaan aadayna aggaan xoojisanayna u badanayna u biyo shubanayna maya ma jirta wy lagaana yeeli maayo taas ama id ikhtalafat aaaba saxabada haday iskhilaafaan calaa qowleyni laba qowl ay isku khilaafaan saxabada laba qowl isku khilaafay uma ajmacat saxaabadii waa ku ijmac hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo saxaabada laftigoodii yaa laba qowl isku khilaafay masaladii ayagiibaa haddana labadoodii qowl mid ka mid ah miyay isugu biyoshubteen oo isugu noqdeen wy saxaaba tusaale majliska oo kale isugu timid waa la niqaashay isagaa laga niqaashay nimba meel buu ku dhintay ximinsadu saa wey aayad buu keena xadiis buu keena waa la fooda la isgeli hawshu waa lawa waa la niqaashay nin walba xujadiisa baa lagala niqaasha kabacdina meel bay ridday waxay ka wada baxeen masaajidka ayagoo hal qowl ah masaladii intii la niqaashayay waa la isku khilaafay hadda la soco dooda nimba aad buu keena xadiis buu keena saa la isku hay laakiin ridda waxay ka wada baxeen hee ayagoo walaala oo hal mid ah khilaafkoodii intay majiska fadhiyeen laysku khilaafay hal dhinac bay isugu biirshubteen hadda la soco khilaafkii intay meesha fadhiyeen ay isu khilaafeen oo hal dhinac isu raaceen ma la odhan karaa waa khilaaf ka la ijmaacay ma la ohan karaa taasaa laga hadlaya midaas ayada wey mise laga hadlay tusaaluna keeni doona aad u fiican wuxuu ama ida ikhtalafat saxaaba saxabada hadday iskhilaafaan calaa qowleyn isugu khilaafaan uma ajmacat ay saxaabadu isku waafaqaan calaa axadihimaa midkood nadarta waad fiirinaysaa nusa qaar waxaa ku qoran nudirat waa la fiirinaya nudirat oo mamihi mafcuul laga dhigo nudirat waa la fiirinaya ee nudirat ilmas'ala masala waa la fiirinaya laakiin waxaa ka fiican nusa qaar ku qoran nadarta waad fiirinaysa saasaana fiican maxayna ku fiican tahay lianno kitaabku wuxuu la hadlayaa cidda akhrisanaysa oo adiga nadarta waad fiirinaysaa ayuha aalib ayuha alqaari waad fiirinaysaa masala iska fiiri maaa la yidhaha ku degdegi wey tafsiil baa ku jira oo maxay tahay fain kaana dalika hawsha hadday tahay fain kaana dalika oo maxaa la yidhaha ijmaaca wey ijmac baa noo dimaysa uma ajmacad baa noo dimay sooma fain kaana daalika ijmaaca hadduu yahay qabla ka hor weeye an yabrada intuusan qaboobin wey an yabrad intuusan qaboobin alkhilaafu khilaafku intuusan qaboobin wayastaqira uusan sugnaanin haddii la iswaafaqo haye ka khilaafi saxaabati saxaabada kale barada bimacnaa waxaa weeye qofku markuu dhintoo kalea la yihahdaa shaygu markuu maxaa la yidhaahdaa uu dhaqdhaqaaq daayo maxaa la yihahdaa barida bale waa qaboob Ah, saas daraaddeed ninka maxaa la yihaahdaa allow sahalka oon waxba ahayn maaa la yirahda carabtu waxay yirahdeen fulan baaridu ah, wax dhiiga iyo wax raganimaa iyo wax aniyaah iyo maxaa la yiraahdaa midkay soomaalidu yirahdaan weeye maxaa la yirahda haddii la saro dhiig ka soo daadan maayo ah, meeshii la saro wax dhiig ka soo daadan maayo maxaa ku jira biyaha ku jiray kuleeyihi haddii xaniya dhiig ku jiro waxaa weye wuu dhaqaaqaa marka meeshii laga saro e eh, biyaha kasoo duulay dhiig kasoo <laughs> abuur baa kasoo daadanayo marka kan muxuu ga jeeda fain kaana hadduu yahay buu uri ijmaaca saxaabadu ay iswaafaqeen qabla an yabrida intuusan qaboobin alkhilaafu khilaafku intuusan qaboobin oo sugnaanin oo yastaqira uusan sugnaanin ka khilaafi tusaale maxaa ka khilaafi saxaaba saxaabada khilaafkoodii weeye ay khilaafeen abubakr radi allahu canhu abubakr sidiiq ay khilaafeen fii qitaali maanic zakaad ay ku khilaafeen maanic zakaad markii la halala dagaalamo abubakr keligii meel buu maray saxaabadii kaleoo uu hogaaminaya ninka la yidhaahdo cumarna meel bay maray waxaa leeya cumar abubakarow dadkaanu laa ilaha ila lah maxamad rasul bay leeyihin salaadii bay tukanayeen xajkii bay ogol yihin nebi maxamed xaq inuu ogolyihin ilaahay cibaadada inuu leeyahy bay ogol yihin laakiin waxay leeyihin sekadii bay diideen shubhaana ku dhalatay aayad qur'aan ay deliishadeen khud min amwaalin sadaqatan bay deliishanayeen howlahaasay bay leeyihin weliba ayagaa laba qayboodoo qole waxay leeyihin sekadu waa waajib oo ogolna laakiin khaliifka u dhiibi mayno cumar abubakar u dhiibi mayno annaga qoyskanaga isku celceshanayno wiilkii guursanaya kii faqiiriya kii maglugulaya ayagaan siinayna laakiin dowladda udhiimayna khilaafada udhiimayna qolna waxay leeyihin waajiba naguma ah ayaga baa laba qaybooda labadaya qaybood hadda lama kala qaadin la soco labadooda qaybood inta khaalid khaalid bin waliid loo diray ayuu maxaa la yihaha birta ka asliya kuwii lahaa waa waajib farad baynuuta waa ogola laakiin u dhiibi mayna abubakar waxaa l abubakar maxaa ku dilaysaa wuxuu yidhi waa tilaabadii ugu horreysay oo diinta lagu nisqaaminayo oo lagu maxaa la dhaawacayo sababt maxay tahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waktigiisi waxaad ogolaydee nebi maxamed in loo keena inay waajib ahay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waxaa matalaya khaliifka meeshaan fadhiya waa waajib in loo keeno haddii marka hadda mid yidhaha sekada inii keeni mahayo mid kalena hadha wuxuu dhahayaa jamaacadana tukan may salaada waa tukanaya lakin wax jamaaca xaadiri mahayo masaajida ha laga eedaamo ha laga addimo ayaga u taallaa anu maxaa lay guryahan ku tukanayna masaajid mood ma aadi mayna dhah qabiil baa waxay dhihi doonaa annaga magaalooyinkaan deganaya masaajid ba ka dhisimayno nula gurisaasiga tukado balaayo ma dhala tamse ma dhala malaha waa dhalatay sheekhu marka diintii baa la nusqaaminayaa w an yanqusu diin wa ana xayi meelu ka yiri bay ka tahay marka hawl dood dheer bay ahayd marka ah, ninkale abubakar sidiiq waa lagu khilaafa isagu laakin wuxuu yihi maya ma jirto sekadu waxa weeye waa ukhtuhe salaa fii kitaab illahi qaarinatu wey fii kitab illahi mana yeelayo ayib wallahi low manacuuna ciqaalanay kaanuu yaduuna ilaa rasul lah sal ly slam laqaataltu he alaa mancihi wey meeshu ka yiri wey wasaxw xarig ama waxar ninkaad ku fasirtaba oy nebiga u ogolaayeen hadday ii diidaan waa ku laynhaya oo maxaad ugu laynaysa waaba xarig ama waa xarig ma iska daysi waxaa ka dhalanaysa hee naqs diin e wahadmu diin maxaa le waa tafarucu muslim baa ka dhalanhayo qoladan hadda haddii maanta la yira faraha laga qaado ciraaq bay ka dhalan oo masr bay ka dhalan oo meel kale ka dilaaci oo qolo kalea diidi oo dowladda lagu amar diidi wey fatwada dowladda somaliya hadda maxaa haysta qabiil walba wuxuu leey dowladd waan kala noqonay ilahanka inagaan xaggaan u good oladan xagg maxaa maxay ta waxaad waa dacfi wey mar hadday suldadu daciifto nin walba waxaa weeye nifaaqiisa iyo warankiisa iyo toorihiisa uga soo baxaya marka dowladdaas waxaa yeeli wey dowladu dowlad ma yeelaya ayib la socotaan waxa tigray ku dhacay tigray waxa ku dhacay wamaa qowmu luud minkum bibaciid waxa ku dhacay la socotaan waxa ku dhacay arkiisay weysay sababtu maxay tahay gaal iyo islaan hawsha waa hawli u geliyihin gaalaya islam hawshaa waa ogolyihiin nin walba dowladdiisa sultadiisa wuu ilaalsanaya sheekh lannu haddii la yihahdo anagu kaa amar qaadan mayno durbo waa laga adkaaday marka nin walba waa dagaalamaya wa ijmaacu maxaa la yihahdaa wuxuu yihi wa ijmaacuhum saxaabada ijmaacooda bacda daalika ay kulmeen ee bacda daalika khilaaf wey bacda daalika ay kulmeen waa ijmaacun ijmacu saxaaba bacda daalika ee bacd maxaa la yihahdaa khilaafka ay kulmeenna maxaa la zaala waa ku suulahayaabay dhaheen alkhilaaf khilaafku waa ku suulahayaa ah. khilaafku waa ku suulahayaa wa saarat almas'alatu mas'aladuna waxay ahaanaysaa bacda dalika intaa ka bacdi bacda ijmac waxay ahaanaysaa ijmaacan bay ahaanaysaa itifaaq bay ahaanaysaa bilaa khilaafin khilaaf la-aan bay ahaanaysaa khilaaf la-aan bay ahaanaysaa mar haddii saxaabadu dood keliya ay meeshu ahayd laakiin madhabkii iyo mas'aladii aan ridda lagala bixin ila annagu masalada haddii haddan inta ka doodno nin walba daliilka soo wata irida uu ka baxo dad buu usii sheegi dad baa xaq u arki rag baaba intuu maanta u sheegaba ay beriso maa diyaarad raacayn muqdishay bay ka dhacdayba lagu kala tegey wadaad kalaa la tegey xerow kalaa la tegey nin kalaa lagu kala tegey masalada ayaa rag baa lagu taqliidinaya masalada farahay ka baxday social media baa la dhigaya waa lagu kala tegaya <laughs> xagga lama soo qaban karo laakiin haddaan masaladu niqaash bas ahayd kabacdina aan iswaafaqnay masaladu waa itifaaq khilaafna ma jiro meeshaana maslada waa masalo itifaaq wadaad dambe hadal ugu furanyana ma jirto oo dhihi kara markaan hadaayta doodaynayso taanu iskhilaafnay hadaayta markaan doodaynayso kama dambaynay ijmac oo meesha anagu weli fadhin ismaana waafaqin xaggaa u socotaa ballanka ilaah dad ka leexatay he ijmac baad khilaafta waa lagu qabanahaya waa lagu kala tuuraya marka wuxuu kiri waa ijmaacuhum ijmaacu saxaabada ay maxaa leeyahay isku waafaqeen bacda niqaash bacda niqaash wlmunaadara wlmujaadala markii la dooday kabacdi zaala alkhilaafu khilaafku waa suulay bayna asaxaaba wa saarat ilmas'ala masaladu waxay ahaatay weli bacda dalika intaa kabacdi ijmaacan bay ahaatee kulan iyo wifaaq bay ahaatay bilaa khilaafin oo khilaaf la-aan ayay ahaatay wain kaana taa waa masalo intaa waa masalo oo maxay tahay markii la dooday oo la niqaasho oo majliskii la fadhiyo haddii la iswaafaqo mas'alada khilaaf kama furna waana ijmaac war dambena ma jiro khilaaf dambena lama gelin karo ayb weji labaad waa in kaana hadduu yahay daalika kaa asaga oo maaa itifaaqah hadduu yahay wey bacdamaa ka gadaal weeye berada uu qaboobay alkhilaafu khilaafkii uu qaboobay oo saldhigtay khilaafki waa qaboobay shaahi waa qaboobay haye wastaqara waana sugnaaday waa xasilay wey waa lagu kala tegey nin walba daliilka isagoo to urudda ka booday rag buu ula tegey hebel baa maanta isqabanay buu yidhi masalada sidaasaan uga niqaashay annaguna saanaan nidhi misna saaasuu yidhi ballanka ilahi adaa fiican baa la yidhi taageerayaal baa lagu kala tegey khilaafku waa sugnaaday wain kaana dalika ijmaca bacdama barada markuu qaboobay alkhilaafu khilaafki markuu qaboobay wastaqara uuna sugnaaday he haddana waad fiirin wey tan tafsiil baa iyana ku jira fiiri fain qulnaa haddaan dhahno inahu amar iyo shaniye ida ijtamaca hadday kulmaan ataabiciuna taabiciintu hadday kulmaan zaala alkhilaafu khilaafku waa suulahayaa biijmaacihim ijmaacooda ku suulaya haddaan dhahno hadaadaayta aana soo marnay la soco waana masale majru maxaa la yihahdaa marjuuxa waa qowl marjuuxa wey qowl marjuuxa way la socon fabiijmaacihim ijmaacu saxaaba fabiijmaacihim hiy fain qulna haddaan dhahno iska fiir hadda masalada xoogaa isku noqonaysa inahu amar yashaanay ida ijtamaca taabicuun taabicunta hadday ijmaacaan waa bacda khilaafi saxaabi hadda la socdo sahla alkhilaafu khilaafkii saxaabadu waa suulaayo oo labada qowl mid ka mid ah waa suulaayo haddaan dhahno biijmaacihim ijmaacu taabiciin buu ku suulaaya haddii aan dhahno hee fabiijmaacihim ijmaacu saxaaba ayaa awlaa ka awlaysan weeye an yazuula inuu ku suulo weeye alkhilaaf khilaafka inu ku suulo weye haddiiba markii hore aan ogolay masalada aan fiirine aan dhahno saxaabadu laba qowl bay masalada ku lahaayeen taabiciin baa mid ka mida ku ijmaacay kabacdina qowlkaas asagaa binaan calayhi waxa wey khilaafku waa suulay siday qabeen de maxaa la yihahdaa ibnu khayrawaan iyo maxaa la yih qafaal iyo siday qabeen soo ma ahayn taas ahayd soo ma ahayn saas ahayd muctazile iyo bacdulxanaaf siday qabeen baa khilaafku waa suulay masaladan waa ijmaacisaa haddaan dhahno hee fabiijmaacihim weye ijmacu saxaaba dhexdooda oo bacda khilaaf ay iswaafaqeen ayaa awlaa kaba sii habboon weeye an yazula an yazuula khilaaf wey oo qaabka uga awlaysan yana maxay tahy fahm qaabka uga awlaysan yahy waxaa weeye kuwii hore waxay ahayd khilaafku saxaabada dhexdooda uu ka dhacay kabacdina taabiciin baa u yimid labada qowl mid ka mid ahay isku waafaqeen kabacdina waxaa la masada waa ijmac baa le halkaasa laga tuuray saasay ahayd marka hore hadda laakiin maxay tahay saxaaba ayagaa dhexdooda iskhilaafay haddana ayagiibaa dib isugu soo noqday adiga mar hadday dib isugu soo noqdeen khilaafkoodii dhacay inay ayagu kulankoodii ay ku suuliyaan ila khilaafka ayuu ka dhacay ijmacna hadda ayuu ka dhacay waa isaga laftoodii so awle kama ah ha ila annagaa iskhilaafnay haddana annaga hee iswaafaqayno saasay marka awle ku tahay fabiijmaacim ayagu inay iswaafaqaan bacda alkhilaaf oo khilaafkii dambe khilaafkii hore ay rafciyaan ayaa awlaa habboon oo fiican weeye an yazuula khilaaf khilaafku inuu ku suulow taa waa haddaan masalada saa ku dhisno saxna maaha midda ayada waa laga xoog waa marjuux wey la soco waidaa qulnaa haddaan dhahno inahu amar iyo shacni musakhaar waxaa ku qoran inabaa ku qoran waidaa qulnaa ina biijmaaci taabiciin ina biijmaci taabiciin yaa ku qoran saasaana fiican laakiin hadiisan lasaqooda laftida waa laqlaqbayn karaa waidaa qulnaa haddaan dhahna inahu amar iyo shacni biijmaaci taabiciin ijmaac taabiciinta kulanka itifaaqooda laa yazuulu kuma suulaya alkhilaaf khilaaf ku suuli maayo haddaan dhahna waa sida saxdaaye ah, hee buniyat waa lagu dhisahayaa mas'aladu calى inqiraad اcasri casrigii inuu dhammaado ayaa lagu dhisaya waxaan leenahay saxaabadan iskhilaafay oo haddana ijmaacay ayaa waxaan sugaynaa in maxaa la yihahdaa ay wada dhammaadaan ayaan sugaynaa taasaan dhahaynaa taana inaysan shardi ahayn waan soo marna ayada lafteed inaysan shardi ahayn oo marka saa laysu waafaqo xalay ijmac gutay waan soo marna waidaa qulnaa inuu amar iyo shani biijmac taabiciin laa yasuul kuma suulahayo alkhilaafu khilaafka masla kuma suulahay haddaan dhahno buniyat maslada waxaad ku binaynaysaa buniyat masala maslada waxaa lagu bina oo lagu dhisi calaa inqiraad alcasr casriga inuu dhammaada lagu binayn weeyi fa in qulnaa haddaan dhahno ina daalika taa ayada ah oo maxay tahay inqiraad alcasriga ina daalika inqiraad alcasriga shardu weeye fii sixati alijmac haddaan dhahno jaaza waa bannaan tahay weye jaaza waa bannaanaanahayaa weeye maxaa bannaan ittifaaquhum wey bacda alkhilaaf markay iskhilaafeen kabacdi inay iswaafaqaan waa banaanta limaada lianno marka horeo shardi waxaan ka dhignay ilaa inay ka dhimanahayaan e ijmaacu maba guntaminba maalinta ay wada dhintaan baan leenaha nacam ijmaaci waa gunto intii ka horeysay far baa noo taagnay far baa noo taagnay in mid ka noqda laga yab laba inay ka noqotaa laga yaaba marka fain qulnaa haddaan dhahno ina dalika oo inqiraad alcasri ah shardigu wuxuu yahay fii sixati ijmac haddaan dhahno jaasa waa banaan tahay waa banaan yahay weeye itifaaquhum wey jaasa itifaaqum bacda ikhtilaaf markay iskhilaafeen kabad inay ijmaacaan waa banaan tahay khilaafka horena ay rafciyaan waa banaan tahay maxaa dhacay isaga kuu sheega dhegeyso lanna ikhtilaafa ikhtilaafi saxaaba calaa qowleyn laba qowl isku khilaafeen laysa ma aha nin biaksara ay biafdala wey wa axsana wa acdama mid ka weyn ma aha weeye mid ijtimaacin ay ku kulmeen weeye calaa qowlin waaxidin hal qowl ay ku kulmeen mid ka weyn maaha oo macnaheedu muuu halkan muxuu ka wada hadda la soco wuxuu ku leeyahy war haddii la shardinaayo inqiraadu casri la shardinaayo hal qowl ayagoo saxaabadu mas'alada kale hal qowl haddi weyla soco ayaa waxaa la shardiyo la yidhi shardi waxaa ah waa inay wada dhammaadaan haddii kale way ka noqon karaan waa u banaantay ijmaacuna weli ma gudjiro hadday saas taa aad ogolay oo hal qowl leh haddii masalada ay laba qowl ka lahaayeen kabacdina ay mid ka mida ah isku waafaqaan kii kalena ay tuuraan maxaa diidaayo waxdiiday miyaad garanaysa aduu wax diiday ma jiro taas ka hadlay lanna ikhtilaafahum calaa qowleyn masale isugu khilaafeen laysa maahani biakara ay biafdala waa cadama wa axsan mid ka wanaagsan ma aha min ijtimaacin kulankooda ay isku waafaqeen calaa qowlin waaxidin hal qowl ay isku waafaqeen ayna ka banaan tahay weli he haddii inqiraad loo shardiyo inay ka noqon karaan saas maaha aday ka banaan tahay faidaa jaasa haddii marka u banaanay iska fiir hadda marka faidaa jaasa hadduu u banaanaaday lahum saxaaba iyo mujmiciin hadduu u banaanaaday an yarjicuu inay ka noqdaan an yarjicu inay ka noqdaan camaa halkaa ku jirta la socda waana muhiim in la qoro camaa shay weeye ajmacuu ay ku kulmeen calayhi dushiisa saasaa nuska qaar ku qoran saasaana fiican faidaa jaasa hadduu u banaanaaday lahum saxaaba hadduu u banaanaaday iyo keyrkoodba hadda saxaba laga hadlayay an yarjicuu inay ka noqdaan camaa shay inay ka noqdaan ajmacuu ay ku kulmeen calayhi dushiisa hadday u banaanaatay qabla inqiraad alcasri casrigu intuusan dhammaanin hee fa noqoshadooda camaa shay ay ka noqdaan ikhtalafuu ay isku maandhaafeen fiihi dhexdiisa awla ayadaab ka awlaysan oo ka haboon wey war warkaa sooma cadda aad buu cadyahay waa iska cadyahay waa iska cadyahay warka masle iska cado haddayba u bannaanaatay buu ku yidhi masaladii hal qowl ay isugu waafaqeen inayba ka noqon karaan ilaa casrigu intuu ka dhammaanaayo qabla inqiraad alcasri e masale laba qowl ay ka lahaayeen inay ka noqdaan qowl ka mida ah oo iswaafaqaan waa iska dhib yartahay wax dhiban male waa runtiisu ida jaaza lahum saxaaba hadduu u banaanaaday an yarjicuu inay ka noqdaan camaa shaygii ajmacuu ay ku ijmaaceen calayhi dushiisa qabla inqiraad acasri casrigii samankii waqtigu intuusa dhammaan fa rujuucuhum inay ka noqdaan camaa shaygii ikhtalafu ay isu khilaafeen inay ka noqdaan fiihi dhexdiisa ay isu khilaafeen awlaa taasaaba haboon oy dhahaan khilaafka waan rafcinaynaa hal qowl baan isugu biyoshumanaynaa inay dhahaan taana waa weji wey xoogaa shiiraasi waa celceli wa idaa qulnaa haddaan dhahna buu yidhi ina inqiraad alcasri laysa bisharin haddaan dhahno waa sida saxdaah idaa qulnaa haddaan dhahno ina inqiraad ashari casri casrigii samankii waktigun waa casriga de mujtahidiinta hadda casriga dhimaashihiisa waxaa ku jira ee casru ahl ijtihaad oo mujtamiciin baa ku jirtay la soco casriga waxaa loo soo celcelinaya casrigu inuu dhamaado muhiimaddu waxaa laga hadlaya dadka casriga noolaa ay dhamaadaan qulnaa idaa qulnaa haddaan dhahno ina inqiraada ina inqiraad alcasri ee ahlulcasri dhamaashadoodu laysa maani bisharin shardi ijmaaca uma aha lam yejus ma banaana an yajmacuu inay ku ijmaacaan ma banaano lam yajus ma banaano wey inay ku ijmaacaan saxaabadu maxaa la yidhaha calaa axad ilqowleyn wey lam yajus ma banaano an yujmicuu cafwan an yujmicuu laysa ma ahan weeye bishardin haddii aan dhahno lam yajus ma banaano saxaabo an yujmicuu inay ku ijmaacaan weeye biaxad ilqowleyn weeye inay ku ijmaacaan ma banaano limaada lanno khilaafku waa sugnaaday wey khilaafku maxaa la yidhahdo waa sugnaaday oo waa lagu kala tegay wey masalada waa kalta marka khilaaf sugnaaday kabacdan mid ku oo kiibaan rafcinaya lagaa yeeli maayo hawsha lagaa yeeli maayo weye maxaa dhacay uu kusii tacliilinaya dhegeyso laana ikhtilaafahum ikhtilaafu saxaaba calaa qowlina ay isugu khilaafeen masalada xujatun waa xujo iyo garow aa sax horaana usoo marnay wey laa yajuusu ma banaano eh, calayha cala alxuja alkhaطau in lagu gaf xukumo ma banaana buu ku yiri oo see xujo u yahay fii tajwiis buu xujo ku yahay banayni weeye la baneeyey alahdu in la qaato wey fi tujwiizi ahdi wey qaadasho la qaato bikulli waaxidin mid kaste oo min alqowleyni ka mida in la qaato ayaa la baneeye wey saxaabadu markay masalada laba qowl isgu khilaafeen qowl kasta waxaa meesha ka soo baxday inuu banaan yahay in la qaadan karo o la taqliidin karo o la fatwoon karo lanna ikhtilaafahum ismaandhaafkoodu ay saxabada isku maandhaafeen isku khilaafeen calaa qowleyni laba qowl masalada isgu maandhaafeen xujatun horta waa garwey laa yajuusu usan banaanayn calayhi cala alxuja alkhaطأu in lagu gaf xukumo ma banaano fii tajwiizi banayn weeye alakdu la baneeyo baa ku jira wey xujada sida maxaa la khata usugu banaanayn waxaa weeye meeshu ku yihi xujatu laa yajuusu calayha alkhaطأu waxaa weeye fii tajwiizi banaanaasho ay banaan tahay alakdu in la qaato bikuli waaxidin mid kastoo min alqowleyn waa la qaadan karaa wax dhibana malow marka xujada noocaasa laguma gaf xukumi karo saa hadday tahay falaa yajuusu ma banaana alijmaacu saa hadday tahay waxaan ka wadnaa haddaan xujada lagu gafxukumi karin oo labada qowl masalada ay ku jiraan si aana lagu kala tegey falaa yajuusu ma banaana alijmaacu in lagu ijmaaco lagu kulmo calaa tarki xujatin xuja maaa ka tegideed oo laa yajuusu uusan banaanayn calayha dusha alkhata uusan ku banaan in laga tago oo la yihaahdo mid baan isugu dhiyashubanayna ku ijmaacaynaa xagga isugu lagu duwanaynaa ma banaana bu yiri marka masale xoogaa wuu celceli wadaadku laakiin waa iska cadeeyo qofki ta'amuloo fiirfiray aad bu iska cadeeyo waa waadix wey falaa yajuusu marka ma banaana haddii mar xuja ay meesha taallo falaa yajuusu ma banaana alijmaacu in lagu kulmo falaa yajuusu ma banaana in lagu kulmo lagu ijmaaco calaa tarki xujatin xujo in laga tago oo labadii qowl haddi mid ka mid ah hadala soco wey xujadu waa taas wey calaa tarki xujatin oo laa yajuusu uusan ku banaanayn calayhaa dusheeda alkhatau in lagu gaf xukumo aysan banaanayn ma banaana in laga tago weeye marka masla waa masle iska dhib yar laakiin xoga shiraasi waa uu ku daba dheeraaday wey wuxuu daba dheeraanaya rag buu la dagaalamaya ragbuu raba in cidada u siiyo wey hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wala alihi asxaabi ajmaciin